بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قتل كعب بن الأشرف markii aan ghaswatu badrin ka soo baxnay iyo waxyaalihii tawaabicdeeda ahaa ghaswatu bani qaynuqaacan ku xijinnay qaswatu sawiiqaan ku xijinnay hadda darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa kacb bn ashraf ninka la yidhaahdo dilkiisii la dilay oo uu nebiga calayhi salaatu wasalaam dhiiggiisa uu hadur ka dhigay ka kac ka dhigay kaas ayaan ka hadlaynaa kaana kacbun min ahriyaa'i alyahuudi wa shucaraa'ihim kaana kacbun kacb bn ashraf ninka la yidhaahdaa wuxuu ahaa min afriyaai lyahuudi yahuud kuwooda xoolaha lehoo akhniyada ah ayuu ka mid ahaa wa shucaraa'ihim kuwooda gabyo gabyaagoodana waa ka mid buu ahaa wa min ashaddi acdaa'i lmuslimiina muslimiinta cadowgooda kuwa ugu daran ugu dhibka badanna waa uu ka mid ahaa fa kaana kacb bn ashraf wuxuu ahaa yahjuu rasuula اllahi sala اllahu alayhi waalihi wasalama waasxaabah yahjuu mid caaya buu ahaa rasuula اllahi sala اllahu alayh waalihi wasalam nabiga ayuu caayi jiray salawaatu اllahi wasalaamu calayhi iyo wa asxaabahu nabiga asxaabtiisii buu gabay ku caayi jiray wayushabibu binisaa'ihi haweenka muslimiinta dumarkooda ahna gabdhaha muslimaadkana wuu u tashbiibi jiray marka yacni carabkiisuu ku diri jiray oo uu ku dhibi jiray wey leanna tashbiibka waxaa la yidhaahdaa asalka markaad tidhaahdo shababa shaaciru bifulanata ninka shaacirka ahaa gabyaaga ahaa gabadha heblo la yidhaahdo ayuu ammaanay baa la yidhaahdaa yacni idaa tagazala biha wa wasafa xusnaha markii ou hazalka waxa la yidhaahdo oo dhallinyaronimada iyo lahwiga iyo waxa ku jiro oo yani haweentana wanaaggeeda la tilmaamayo iyo quruxdeeda iyo laga sheekeeyo asalka tashbiibka kaasaa la yidhaahdaa gabdhaha loo heeso oo jacaylka iyo waxa lamidka ah loogu heeso ayaa la yidhaahdaa iyo ammaanta la ammaano laakiin halkan waxaa loo jeedaa washababa binisaa'ihim wayushabibu binisaa'ihim ay wayu'diihim bisalaatati lisaanihi ashadd aliidaa'i baa loo jeedaa carabkiisa ayuu ku dhibi jiray gabdhaha muslimaadka ka ihi dhibka kan ugu darnaashaha badan ayuu ku dhibi jiray weeyaan intaa markuu muslimiinta ku sameeyo wayamdaxu acdaa'ahum wayuxariduhum calayhim wayamdaxu wuu ammaani jiray kacb bn ashraf acdaa'ahum ay acdaa'a almuslimiina muslimiinta cadowgoodana waa uu ammaani jiray wayuxariduhum wuuna ku tirtir tirsiin jiray waa ku diri jiray mushrikiintii calayhi muslimiinta ayuu ku diri jiray taxriid buu ku samayn jirayo inay la dagaalamaan muslimiinta buu ku boorin jiray mushrikiintii quraysh wanazla bacda badrin calaa qurayshin wanazla kacb bn ashraf wuxuu degay bacda badrin bacda waqcati badrin bader markay dhacday dabadeed ayuu madiine ka tegayoo maka aaday calaa qurayshin quraysh buu ku degay maadaama quraysh laga adkaaday dhib badan soo gaaray halkaa ayuu degay kolkaasuu fa akhraahum ayuu ku diray quraysh oo ku boorriyey ku tirtirsiiyey calaa xarbi almuslimiin muslimiinta la dagaalankooda lala dagaalamo ayuu aad quraysh ugu tirtirsiiyey markuu tegay taxriiq buu ku sameeyey inay muslimiinta la dagaalamaan waanshada lahum fii dalika abyaata maadaama uu gabyaa ahaa waanshada waa uu gabiyey lahum quraysh wuxuu ugu gebiyey fii dalika arrinkaa abyaatan baydad gabay ah ayuu ku dul akhriyey oo arrintaa ku taxriidinayo gabay buu tiriyey oo ku tirtirsiinayo la dagaalanka muslimiinta ay la dagaalamaan markaasu waqaala wuxuu yidhi antum idinka ahdaa minhum sabiila markuu ayaga ku boorinayo dagaalka ayuu kacb bn ashraf qoraysh wuxuu ku yidhi antum idinka ahdaa ka hanuun badan minhum nebi moxamed iyo asxaabtiisa sabiila wadda ahaan dhinac walba idinkaa kaga wanaagsan ka hanuun badan oo ka toosnaan badan hadalkaasuu gaarsiiyey marka maadaama nin bani nadiir ka tirsanaa uu yahay oo yuhuudi ka tirsan yahay qurayshna ay u aaminsanaayeen nin kitaabiya inuu yahay ayay waxay weydiiyeen markuu meeshii tegey maka markuu tegey baa mushrikiintii waxay waraysteen adiinunaa axabu ilayka am diinu muxammadin wa asxaabihi ma diinkeenna annaga waxaan ka diin dhiganayno miyaa wanaagsan oo adiga laguu jacayl badan yahay mise moxamed iyo asxaabtiisa diinkooda baa agtaada mid wanaagsan ah maadaama adiga aad kitaabi tahay noo sheeg bay yidhaahdeen saasay weydiiyeen yacni waxay weydiiyeen ayu lfariiqayni ahdaa sabiila annaga iyo moxamed yaa wadda ahaan toosan oo dadka hanuunsan waa kuwe su-aashaasaa qurayshi waraysatay kacbna ashrafay waraystay kacab wuxuu ku yidhi yani sida ay kutubta kala qorayaan acridu calaya diinakum buu yidhi si aan u ogaado bal idinka diinkiinnii bal iisoo bandhiga aan dhagaysta diinkiinni waxa uu yahay markaasaan ka jawaabayaay markaase waxay yidhaahdeen nacmuru beyti rabbina annaga diinkeenna waxa weeye beytkii ilaahay oo kacbadii baanu camirnaa wananxaru lkawmaa'a halaha kuriska waaweynna dadka maaragtay musaafiriinta iyo martida ayaanu u qalnaayo dadkaan u gowracnaa wanasqi alxujaaja almaa dadka xujaajtana biyaanu waraabinaayoon siinaa wanasilu raxima qaraabadii baanu xidhiirinaa wanaqri dayfa qofka martidaa baanu marti qaadnaa diinkeennu waa kaas bay yidhaahdeen intaa markay u sheegeen ayuu marka jawaab bixiyo yidhi diinukum khayrun min diini muxammadin diinkiinaba ka wanaag badan nabiyullaahi moxamed diinka oo wata kiina ka fiican buu yidhi markaasaa allah subxaanau wa tacaala sha'nigiisabuu ilaahay suurat nisaa aayadda ku jirta buu rabbi ku soo dejiye o rabbi leeyahay alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti wاlطaaguut ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا aayaddaas marka sababtooda iskacab bnu ashraf sababtiisa bay ku soo degtay dadkaas yacni maaragtay kitaabka la siiyey oo rumaysan shayaadiinta iyo asnaamta iyo wuxooda rumaysan ayay waxay yidhaahdeen ayagoo kufaartii la hadlayo haaulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila quraysh oo mushrikiintana shirkiga ku dhex jirto baa waddo ahaan kaga hanuun badan nebi maxamed iyo asxaabtiisii ka toosnaan badan marka waa hadalka shiikhna uu leeyahay qaala antum ahdaa minhum sabiila t oranaya weyaan walam yactabir bima xalla bibani qaynuqaac ninka kacab bn ashraf la yidhaahdaa walam yactabir kuma uusan cibro qaadani bima xalla wixii degay bibani qaynuqaac bani qaynuqaac oo hadda aan khaswadoodii soo aragnay oo madiine laga raray halkaa iyo shaam iyo adricaad magaalo la yidhaha loo raray kuma uusan cibro qaadanin markaasuu faqaala rasuulu llahi sal allau alay wasalam markii kacab ballanta uu ka baxay dhibkiisii ou tiro batay cahdigii lala galay ila madiine markuu nebigu yimid waato ballan la galay ballantii uu ka baxay oo muslimiintii carabkiisa uu ku dhibaayo rag iyo dumarba oo quraysh uu ku taxriidinayo ou ku soo dirayo ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii la hadlay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi man likacb bni lshraf war ninka kacb bni ashraf la yidhaahdaa yaa iga qabanaya weeyaan yani man yntadibu man aladii yantadibu ilaa qatlihi yaa iga qabta ninkaa dilkiisa yaa usoo baxayo oo iga qabanayo oo maaragtay ayuu saxaabadiisii weydiiyey maxaa yeelay wuu cileeyo wuxuu yidhi fainahu qad aada allaha warasuulah allah iyo rasuulkiisa dhib badan buu u geystay yaa iga yaa u soo baxo oo ninkaa shartiisa iga kaafinayo fantadaba lahu waxaa nebiga ajiibay oo u soo degdegay hadalkiisa aqbalkiisii muxamed bnu maslama wa cabbaad bnu bishrin wa abuu naa'ilata waalxaaris ibnu awsin wa abuu cabas ibnu jabrin shantaa nin oo saxaabadii nebiga ka mid a ah ayaa mid walba wuxuu yidhi anigaa diyaar u ah inaan rasuulka ilaahay iyo shartiisa ka kaafiyo maxamed ibnu maslama iyo cabaad ibnu bishrin iyo abu naa'ila oo magaciisa la yidhaahdo yani salkaan ibnu sallaama baa la yidhaahdaa saxaabigaas iyo xaarits ibnu aws oo kan afraad ah iyo abu cabas ibnu jabrin shantaa nin ayaa yidhaahdeen annagaa rasuulka ilaahay oo kaa kaafinayno oo nabigu markuu yidhi ninkan allah iyo rasuulkiisa oo dhibaye yaa iga qabto ayay usoo istaageen yidhi annagaa kaa qabanaya shantoodii ayuu nabiga amiir wuxuu uga dhigay moxamed ibnu maslama wa amiiruhum amiirkoodii madaxda u ahaa shantaa nin moxamed ibnu maslama moxamed ibnu maslama ayuu amiir uga dhigay markii amiir looga dhigay hadda nin baa la rabaa in la soo dilo waxay la kulmi doonaan ma garanayaan sidaa darteed xarbadana sidaa ogtihiin alxarbu khudca la yidhaahdaa yacni dagaalku waa khiyaano waa la iskhiyaana wuxuu weydiistay marka nebigu idan weydiistay waqad ista'dana anabiya sala allahu calayhi waali wasalam maxamed ibnu maslama mar hadduu amiirkii yahay wuxuu idan weydiistay nebiga calayhi salaatu wasalaam an yaquula shay-an wax inuu sheego wix alla wixii ninkaa uu ku khiyaani karo inuu sheego inuu u idno nebigu u ogolaado yani boon weydiistay markaasuu faadina lahu nabigana waa u idnay salawaatu ullahi wasalaamu calayh qul maa shita buu yidhi wixii aad aragto oo ninkaa shartiisa aad nooga kaafin kartaa dheh buu yidhi nabigana waa u idnay salawaatu ullahi wasalaamu calayh markii loo idnay maxamed ibn maslama wuxuu u tegey kacb ibni ashraf markaasuu hadallo oo ku oo dhib uu nebigu ku hayo oo kalebuu maaragtay oo u bandhigay si uu bal asaga qalbigiisa usoo jiito uma ataa kacban kacb ibn ashraf ayuu u tegey maxamed ibn maslama uma ataa maxamed ibn maslama baa wuxuu yimid kacban buu u yimid oo u tegey wa qaala maxamed ibn maslama wuxuu yidhi ina hada arajula ishaaratan ila nabiyi sala allahu alayh wasalam yani wuxuu tilmaamayaa nebiga maxamed ibn maslama baa khiyaanadiisii ou ninkan ku khiyaani lahaa bay ka mid tahay ina hada rajula ninkan oo nabi maxamed uu ku jeedaa ishaaratan ila nabiyi sala la alay waslam nabigu ishaarayo tilmaamaya qad sa'alanaa sadaqatan xoolabuuna weydiista sadaqo hadda hadalkaas been ma aha maxaa yeelay sadaqadii waa la amray muslimiintii waa la amray zakadii baa la amray inay bixiyaan xoolahoodii inay wax ka sadaqaystaan baa la amray marka kadib ma aha laakiin wuxuu uga dhigayaa isaga yani maaragtay sarbeeb ahaanba uga dhigi ninkan wuxuu na weydiiyey qad sa'alanaa sadaqatan xoolo sadaqaa buu na waraystay wainahu qad canaanaa waanan na kallifay buu yidhi waana mashaqeeyey macnaha waxbuu dusha naga saaray wy ay awqacanaa fi lmashaqati waalcanaa'i yacni wuxuu nagu riday mashaqo waxbuu nagu kallifay mas-uuliyaduu dusha naga saaray iyadana kadib ma aho mas-uuliyad baa la saaray salaad aysan aqoon jirin soon aysan aqoon jirin xajkii khayraad badan iyo jihaad fii sabiili illahi wax badan baa dusha laga saaray oo mashaqo u muuqda markii kor laga fiiriyo laakiin isaga wuxuu u qaatay dhib weyn ayuu ninkan dhib buu noo keeno waana dhibay buu u qaadanaya marka intaa markuu yidhi ayuu wuxuu weliba u raaciyo kutubta kale ku qoraan fa inaa qad ittabacnaahu ninkaanu waana raacnay muxameda waan raacnay falaa nuxibu an nadacahu xataa nandura ilaa yi shayin yasiiru amrahu ilaa yi shayin yasiiru sha'nah wuxuu yidhi waan raacnay ninkan maadaama annaga aan nahay ree madiina maxamed waanu raacnay falaa nuxibu an nadacahu inaan ka tagnana ma jeclin xataa nandura ilaa aanu ifiirinno aya shayin yasiiru shanahu waxa uu arrinkiisu ku dambayn doono ilaa aan ogaano horay nin aan ballan la galnay way kama tegi karno marka laazim inaan la soconno weeyaan saasoo kale buu hadalkaasi usoo bandhigay markuu intaa yidhi fastabshara kacbu kacab waa bishaaraystay ninkaanooba maxamed ibnu maslama oo nebigiiba culays xaggiisa inuu ka dareemay arkayo wuuba bishaaraystayba wa markaasuu wuxuu yidhi kacb bni ashraf wallaahi latamalunnahu ilaahay baan ku dhaartaye waad ka noogi doontaan idinkaa ka daali doono ninkaan dhibkiisa idinkaa arki doontaan buu yidhi waad ka daali doontaan marka intaa markuu yidhi buu marka maxamed ibn maslama wuxuu weydiistay inuu wax deymiyo fastaqradahu kacb ibn ashraf waxaa dayn weydiistay muxamed ibnu maslama muxamed ibnu maslama ayaa dayn weydiistay maxay tahay dayntaasi طacaaman raashin inuu siiyo aw tamran timirna inuu siiyo marka wuxuu yidhi marka maadaama ninkan xoolaheennaba halkaa ay ku baxeen waxba ma haysanee waxaan kaa rabaa inaad xoolo isiiso oo raashin aad isiiso ama timir ay dayniso oo aan kuu gudo maaragta marka kutubta kale shiikhuu iska soo gaabinayaa laakiin kutubaha kale ayay maaragtay ku tilmaamaano wuxuu weydiistay hadda niyow mar haddaa xoolo i weydiiso dayna rahan maxaa ii siinaysaa buu yidhi rahan baan kaa rabaa wax rahan ahoo aan ah, ilaa xoolaha daynta aad iiga soo celiso aan sii haysto waxyaalo badan buu weydiistay oo yidhi gabdhihiinna rahan ma iiga dhigaysaa buu yidhi gabdhaha oo ansaarta ma ii keeni kartaayo gabar gabdhaha ma iiga dhigaysaa rahan markaasuu yidhi adigoo carab rag ninkii ugu qurxanaa ka mid a ah, miyaan gabdhahan rahan kaaga dhigayna markaasuu yidhi maya haddana bal gabdhaha iska dhaafe wiilashiina raxan ma iga dhigaysaa wiilal ma ii keenaysan sii haysto markaasuu yidhi carabtaa nagu caayayso yacni waxa weeye dhowr maaragtay suus oo raashina bay wiilashoodii rahan u dhigeen cay meel fog tegaysa weeye waxaan dhigi karna maaha laakiin waxaan rahan kuu siinaynaa hub hub baanu ku siinaynaa buui markaasuu kula heshiiyey hubka ka aqbalay markaa waa tan marka shiikhu uu soo gaabiyo yidhi wattafaqa macahu annahu yurhinuhu silaaxa watafaqa macahu wuxuu kula heshiiyey oo yani maxamed ibn maslama kacab bn ashraf uu kula heshiiyey calaa an yurhinahu inuu rahan u dhigo asilaaxa hubkii inuu rahan uga dhigo ayuu kula heshiiyey sidaas bay labadoodii ay ku heshiiyeen inuu hubkaas u keeno markuu hubka u keenana inuu maaragtay isagana uu raashinkii iyo timirtii wixii uu siiyo maadaama nin ganacsadaahoo dhaqaaloloo xoog yani haniya uu ahaa ayuu sidaa kula heshiiye weeyaan wuu ka aqbalay maxamed ibnu maslama ballantaasuu la soo dhammaystay oo amiirkii shantii nin madaxda u ahaa ahaa abuu naa'ila ninka la yidhaahdo ayaa isna u yimid wa jaa'ahu kacb bnu ashraf waxaa u yimid abuu naaila ninka abuu naaila la yidhaahda baa u yimid waxaa la yidhaahdaa abuu naaila maxamed ninka la yidhahda kacb ibn ashraf iyo isaga hal hooyay wada nuugeen oo naasa isla nuugeen markuu akhuuhu fi radaaca maadaama magaalada isla deganaayeen carabtuna ay taqiinay dumar lasoo kiraysto oo ilmaha nuujiyo ayay naas isla nuugeen labadoodaba abu naaila baa u yimid kacb ibn ashraf buu u yimid fataxaawara macahu wuu la sheekaystay xiwaar baa dhex maraya dood bimili xiwaari muxamed ibni maslama maxamed ibn maslama wixii dhex maray oo kale ayaa isna dhex maray hadalladii maxamed uu yidhi oo kale hadallo u dhow waa isna la yimid markaasoo sidiioo kale ku heshiiyeen ugu dambayn isagana wuxuu kula heshiiyey hubkiibuu kula heshiiye inuu u keeno sidaasay ku heshiiyeen oo rahan uu u dhigo wa qaala markaasu wuxuu yidhi abuu naa'ila markii uu heshiiska asaga la galay ayuu wuxuu rabaa haddana inuu u sheego rag kale inay jiraan oo isaga keliya aysan ahayne saxiibo badan uu leeyahay oo iyaguna sidoo kale raba inay jiraan wa qaala markaasu wuxuu ku yidhi abu naaila wuxuu leeyahay isagoo kacab la hadlayo inna macii waxa ila jiro oo macayga ihi asxaaban rag saxiibo aan nahay oo calaa mili ra'yii aniga aragtideedoo kale qaba ra'yigaygoo kale maaragtay qabo uriidu waxaan doonayaa an aatiika bihim raggaas inaan kuula imaado oo kuu keeno oo fatabiicahum ayagana aad wax ka gadato oad xoole wax ka iibsato wa tuxsina ilayhi wanaagna aad u samayso oodan yani maarata beeca aadan ku dhibine aad u sahasho ayaan ku weydiinayaa buy taasaan yani maaragtay kaa doonayaa buy faqabila dalika minhu waa ka aqbalay wa fi leylati araabicati cashara min shahri rabiici اlwali sanati اhaaliai min alhijra habeenkii afariyo tobnaad wafi laylati araabicati cashara habeenkii afar iyo tobnaad oo min shahri rabiici lwal bisha rabiicu lwal la yidhaahdaahi ka mid ah sanati ahaaliati min alhijra sanadii saddexaad oo hijrada nebiga markuu maka ka soo tegay laga soo bilaaba ihi baa jaa'ahu lmadkuuruuna nimankii hadda aan soo sheegnay ayaa u yimid kacb bna ashraf bay u yimaadeen wa macahum ou la jiro asilaaxu hubkiina uu la jiro hubkoodii wataan marka hubkaan ma aha hub oo rahan loo dhigayo oo xoolo looga rabee waa kii asaga lagu dili lahaa wey inay ku dilaan ay doonayeen weeyaan ayagoo hubkoodii wato ayay la yimaadeen marka habeennimay u yimaadeen fanaadowhu kacab bay u dhawaaqeen waxay yidhahen kacabow bay yidhaahdeen ilaa raggii raggii shiiqaan weeye isgaranaye markay u dhawaaqeen faqaama liyanzila wuu istaagay kacab inuu u degto raggii ou aado gurigiisa uu ka baxo raggii ou aado ayuu u kacay wa kaana fii xisnihi wuxuuna ku jiray dhufayskiisii qalcad oo isagu lahaayoo weyneedu isku ilaalinayay ayuu dhexdiisa dhex degan yahay wa kaana kacab ibna ashraf wuxuu ahaa markaas ay nimankan u yeerayaan xadiida cahdin bicirsin yacni gabar buu markaas aroos kula jiray aroos cusub buu ku jiray gabar buu markaa aroosay weliba waktigaasa arooskiisa cusbaa faqaalat lahu faqaalat lahu zawjatuhu markii uu damcay degto oo ninkii ou aado nimankii ou aado bay faqaalat lahu zawjatuhu haweentiisiibaa waxay ku tiri ayna takhruju haadihi saaca saacaddan waktigan la jooga xaggee baad u baxaysaa bay tiri wakhti la baxa maahee maxay tahay saacadda aad tegaysa weeyaan markaas u raacisay tii asmacu sawtan kaanahu yaqturu minhu damu waxaan maqlayaabay tii dhawaaqaas kuu dhawaaqayaah baan maqlayaa kaanahu waxaabad moodaa dhawaqaasi yaqturu minhu damu dhiig inuu ka dhibcayo baad moodaa asmacu sawtan baan maqlayaa kaanahu waxaabad moodaaba yaqturu inuu ka da'ayo minhu addamu dhiig inuu ka da'ayo baad moodaa waa yani naag aada fatinada u ahoo caqligeeda maaragtay iyo garaadkeeda aada u sarreeya wey waxay leedahay sawdkaas sawd caadiya maaha dhawaqaas aan maqli dhaqo caadiya maahe waa mid dhiig inuu ka da ayaad moodaaye xaggabaad saacaddan u socotaabay tir falam yubaali biqawliha ilaa nin wadwada wey falam yubaali uma uusan aaba yeelin biqowliha hadalkeedii dhag uma dhigin walamaa nazala markii uu degtay oo raggii ou arkay wara'a silaaxa hubkiina ou arkay lam yastankirha ma uusan inkirin ma qariibsanin wax qariiba lama noqon maxaa yeele ballan ay ku lahaayeen inuu hub u keeno inay hub u keenaan baa ballan ay ku lahaayeen lam yastankir arrintaas ma uunan inkirinoo ma uusan maaragtay wax qariiba lama noqonin sababtuna waa maxay limaa sabaqa baynahum wa baynahu min alcahdi yacni wixii hormaray oo ayaga dhexdooda ballan ahaayo ay ku ballameen inuu hubrahan loo dhigto darteed buu u inkiri waayey oo ariiboo u qariibsan waaye wy marka waxay kutubta leeyihiin markuu soo baxayay maadaama nin aroosa uu ahaa isagoo catar aad u badan iyo barafuum badan iska buuxiyey oo madaxiisa dhan wada carfayo isaga dhan wada carfaya buu soo baxay marka wa waakhaduu markuu raggii u tegey waakhaduu waxay gudo galeen yamshuuna inay soconayaan waxayna u soconayaan liyatanazahuu inay xoogaa soo socsocdaan tanazuh baa la yidhaahdaa yacni e, nasaahada waa dalxiiska oo kale yani xoogaa inay socsocdaan darteed ayay guda geleen maca raggii oo la soconayo ay isla dhaqaaqeen wamadaxa abuu naaila abuu naaila oo ninkii ay maaragtay akhuuhu fi radaaca ahaa ay naaska isla nuugeen ayaa wuxuu ammaanay raa'ixata cudrihi caraftiisa catarka uu soo marsaday udeygiisa buu lay ou maaragtay ammaano yidhi war catar aad iyo aad caraf aad zaa'ida ayaad maaragtay kaasoo carfaya waa maxay buu yidhi markaasuu u sheegoo yidhi waxaan ahay xadiidu cahdin bicirsin ajmal nisaai alcarab ayaan qabaahu yidhi gabadhaha carab ugu quruxda badan baa maanta ii joogta buu leeyahay oo aan guursaday buu leeyahay wasta'danahu maxamed abu naaila baa wuxuu weydiistay kacab bin ashraf ayuu wuxuu weydiistay idan weydiistay liyashumma ra'sahu madaxaada ma urin karaa buu yidhi ma carfin karaa maadaama caraf madaxaada ay leedahay miyay ogolaanaysaa inaan carfiyo faadina lahu haa buu yidhi waa carfin karta waa u idnay dhib ma lahu yidhi carfi buu yidhi wa huwa markaa uu saas leeyahayna fii sahwin xarago dhexdeed oo ku jiro oo iyo wakhuyalaa ah isqaadqaad dhexdii oo ku jira kacab bin ashraf isagoo isqaadqaadayo xaragoonayo wuxuu yidhi waa urin kartaa buu yidhi carafteedii weeyaan fashamahu abuu naa'ila wuu carfiyey markuu uriyey oo madaxiisa uu carfiyey buu haddana wa adkhala fiihi yadahu timihiisii buu gacantiisii geliyey abuu naa'ila gelinayo kacab bin ashraf buu madaxiisii timihiisii gacanta geliyey markaasuu wa ashama asxaabahu markuu madaxiisii gacanta geliyey bou raggii la socday yidhi war carfiya ninkaa madaxiisa yani carafta udayga uu leeyahay fiiriya buu leeyahay oo raggii ursiiyey maaratay uu yani uriya yidhi maaratay carafta ninkani uma ista'danahu aaniya mar labaad buu haddana idan weydiistoo yidhi war madaxaad haddana ma carfin karaa sidii oo kale uu ogolaaday wa facala mila maa facala sidii oo kale buu yeelay isagaa carfiyey madaxuu gacanta geliyey markaasuu maaragtay nimankii haddana carfiya yidhi saaxiibadii ahaa oo yidhi maaragtay bal arka uma aalian aydan mar saddexaad bu haddana sidii oo kale ayuu sidii kale ku sameeyey idna weydiistay waa u ogolaaday madaxii buu gacanta geliyey markuu geliyey ilaa markiiba yani maarata markiiba qoortiisa ku dhego wuu qabtay weeyaan falama stamkana min ra'sihi fi lmarati aaniya fi lmarati ahalia markii saddexaad markuu makansaday oo si fiican uu qabtay madaxiisa falama stamkana markuu makansaday ou qabtay min ra'sihi kacb bni ashraf madaxiisii markuu qabtay fi lmarati aaalia kolkii saddexaad markii ou qabtay buu qaala abuu naa'ila wuxuu yidhi duunakum caduw allah yacni khuduu caduw allahi qabta buu yidhi cadowga ilaahay madaxiiba si fiican u qabtay markaasuu yidhi qabta cadowga ilaahay weeyaan markii uu sidaa yidhi cadowga ilaahay yay fakhtalafat calayhi suyuufu duuna jadwa maadaama nin xoog badanoo dheeroo maaragtay awoodla u ahaa wuxuu leeyahay sheikhu fakhtalafat calayhi suyuufu raggii afarta nina kaleeto ahaa ilaa ninkaa madaxiibuu hayaaye baa seefahoodii isweydaarsadeen waa midba mar ku dhuftay ninkani laakiin wuxuu leeyahay duuna jadwa wax ay ka tarta lama arko maadaama nin xoog badan u ahaa waxba kama ayan tarin seefihii lagu dhuftoo dhan maarata uma markii uu halka dhaawac yahay baa fawadaca muxamed ibnu maslama muxamed ibnu maslama oo amiirkii shantaa nin ahaa yaa wuxuu ku dejiyey uu suray micwalan micwalka waxaa la yidhaahdaa birahan lagu qoro buuraha lagu qoro dhagxaanta lagu qoro yani baa la yidhaahdaa micwalka kaa wey yani ama faas dheh oo faas lagu qoro dheh ama bahasha garweynka la yidhaahdo oo lagu jajabiyo biraha waxaasa micwalka la yidhaahda waa bahal bir ahoo af dheer leh ayaa micwalka la yidhaahda marka faaskaas ama garweyntaas ayuu wuxuu ku dejiyey fii unnatihi fii unnatihi unnada waxaa la yidhaahdaa maa bayna surati waruk la yidhaahdaa xudunta iyo maaragtay iyo jilbaha inta u dhexlaa baa unna la yidhaahdaa marka laakiin hadda waxaa loo jeedaa waa asfal albatni caloosha hoosteeda ayuu uga muday yani maaragtay buu caloosha uga muday w hoosteeda uga muday markaasuu wataxaamala calayhi markaasuu haddana xoog ugu riixay oo xooggiisu intuu yahay iyo halkaa markuu uga muday buu ku dhaji aad ugu riixay weeyaan wataxaamala calayhi aad buu ugu cambaaray oo ku riixay wey xataa balaga alcaanata ilaa yani meesha qaska la yidhaahdo ay baashay gaarto yani garweyntii ama maarata faaskii halka ilaa uu gaaro ku jiidaya halkaa ku waday markaasuu fasaaxa kacb bin ashraf ayaa qayliyey sayxatan qaylo oo afzacad argagax gelisay man xowlahu wixii gaariyaalkiisa ahaa argagax gelisay qaylo oo aad u badan ila waa sakaraadkii nin ku jire ayuu qayliyey oo dadkii dhinacyada ahaa meeshaa ka agdhawaayoo dhan ay la argagaxeen buu maaragtay uu la qayliye wa saqata qatiila wa saqata ashraf wou dhacay qatiilan isagoo maqtuul ahoo la dilay isagoo mid la dilay ah ayuu dhacay weeyaan markay qayladii maqleen yuhuuddii meesha deganayd bani nadiir sayxadii iyo qayladii ay maqleen wa uuqidat inniiraanu dabkiibaa marka cid walbaba iftiinkeedii ayay shidatay cala alxusuuni dhufaysyadii ay lahaayeen oo isku ilaalinayeen korkeeda cid walba korkeedii bay iftiinkii iyo dabkoodiibay shiteen qaylay maqleen markaasaa iftiinkii la wada shiday muslimiintii marka shanta ayd markay ninkii kacba dileen waa baxsadeen madiinay maarata galeen bani nadiir waa ka tageen salaamayna ku galeen shantoodii wey laakin rajaca almuslimuuna muslimiintii maxamed ibnu maslama odaga u ahaayee shanta ahaa way laabteen bisalaamin nabadgelyo ayay ku laabteen iyadoon waxba gaarin e, waqad khamadat ayadoo ay degtay naaru lfitnati fitnada dabkeedii ay dantay allatii fitnadii taalamaa in badan aqlaqat lmuslimiina muslimiinta qalaq iyo muruggelisay muruggelinaysay ayaa dentay markii kacab la dilay kacab markuu dhintay fitno fara badan baa muslimiinta ka degtay oo dhib iyo rafaad ku haysay nebiga iyo asxaabtiisa weeyaan wa kaminat kacab keliya arrinta kuma simanine markii kacab oo taajirkoodii oo ninkii ganacsadaha ahaa oo maarata madaxda ahaayo shaacirka ahaayo la dilay arkeen gurigiisa habeen madow lagu dilay markay arkeen yuhuuddii oo dhan marka mid walbaba waa wada dhunteen waa wada qarsoomeen shartoodiibay la aamuseen weya wa kaminat waxaa qarsoontay oo wada dhuumatay afaaci lyahuudi yuhuudda abeesooyinkoodii oo idil waa ay qarsoomeen fii axjaarihim godadkoodii ay ku jireen ayay ku qarsoomeenoo mid soo bixi kartaa himale weeyaan lifatratin min azaman lifatratin muddo oo min azamani zamanka ka mida ayay shib yidhaahdeenoo cid hadasha la waayey shartoodiina ilaahay uu damiyey maadaama ay arkeen ninkaa odagaa waxa lagu sameeyey ay arkeen weeyaan marka qisadan marka kacab bin ashraf kutub fara badanaa ka hadasho oo aan kutubta siyarka keliya ahayn meelo badanaana looga hadlaa kacb bn ashraf asal ahaan nin oo reer bani nadiira ma usan ahayn yuhuuda ma usan ahayn wuxuu ahaa nin caraba ah. asalkiisii carab buu ahaa wuxuuna ka tirsanaa qabiilada bani nafxaan la yidhaahdo oo laf ka mid ah qabiilada tayi la yidhaahda ka mid ah ayuu ahaa oo u dhashay weeyaan marka waxaa la yidhaahdaa aabbihii ayaa wakhtigii jaahiliga intaana nebi maxamed lasoo dirin calayhi salaatu wasalaam ayuu carabta nin ka soo dilay markuu soo dilay ayuu soo baxsaday markaasuu wuxuu iyo madiine yimid markuu madiine yimidna reer bani nadiir ayuu heshiis la galay yacni cahdi iyo xilfi iyo isbahaysi ayuu la galo ayagoo ka mid noqday markaasuu odagii laftiisii oo ashraf ahaa ayaa wuxuu ka guursaday reer bani nadiir buu gabar ka guursaday yuhuudii ayuu ka guursaday gabar markaasay kacab u dhashay marka kacab hooyadii baa yahuuda maahane aabihii waa carab oo wuxuu ka mid yahay min qabiilati tayib ayuu ka mid ahaa weeyaan waxauna ahaa nin aad u dheer oo hilboonoo xoog leh yani buu ahaa baa la yidhaahda wuxuu ahaa sida haddaba shiikhu noo soo sheegay muslimiinta mid dhibo markay guushii ay heleen beder oo mushrikiintii quraysh ay ka adkaadeen ayuu gabay ku dhibi jiray uu caayi jiray yani gaalada ku taxriidin jira oo kusoo diri jiray gabdhaha muslimaadka buu caayi jiray madiine markuu yimidna cadaawadaasuu u imaan jiray weeyaan abu daawuud iyo tirmidi oo kaleeto waxay warinayaan kacb bnu ashraf markay arrintiisa ka hadlayaan yani maaragtay sunanka ay ka hadla sunankooda kaga hadlayaan waxay leeyihiin ana kacb bna ashraf kaana shaaciran nin gabyaabuu ahaa wa kaana yahju rasuulu اllahi sal اlla alay wasalam nebigu caayi jiray calayhi salaatu wasalaam wayuxaridu calayhi kufaara qurayshin quraysh gaaladeedana waa uu ku diri jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waa kusoo taxriidin jiray wa annahu lamaa kadima calaa qurayshin quraysh markau u tegayna oo maka uu ugu tegey qaaluu lahu ay ku yidhaahdeen adiinunaa ahdaa am diinu muxammadin ma diinkeennaaha wanaagsan oo hanuunsan mise diinka nabi muxamed qaala diinukum uu yidhi diinkiinaa wanaagsan buu ku dhihi jiray imaamu nawowi fii sharxi muslim fii sharxi saxiixi muslim wuxuu kusoo guurinaya markuu kacab ibnu ashraf ka warramayo qaala alimaamu almaasiriyu wuxuu leeyahay dilka kacab ibnu ashraf la dilay ballanka baxyo maahayn ballan furyo maahayn tiibuu marka ka warramaya wuxuu leeyahay kaana wuxuu leeyahay inamaa qatalahu kadalika yani maaziri baa wuxuu leeyahy alimaam almaaziri buu ka soo guurinaya inamaa qatluhu kadalika dilkiisu sidaasuu ahaa in la dila buu ahaa sidaas loo dilay buu ahaa buu leeyay sababtu waa maxay liannahu naqada cahda nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga ballantiisiibuu jebiyey oo buriyey wahajaahu nebiguu caayey wasabahu nebigabuu caayey oo gabayna ku caayey si kalena ka horna wuxuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kacab bn ashraf mid la ballamay ballan la galay buu ahaa muxuuna kula ballamay anlaa yuciina calayhi axadan axad cadaawaha dadka muslimiinta ka mid oo gaalada ihi inuusan midkoodna uusan usoo kaalmaynin laa maal walaa dhinac walba inuusan ugu kaalmaynin uma jaaa maca ahli lxarbi muciinan calayhi yani wuxuu la yacni dadkii dagaalamayey ayuu la yimid isaga oo u kaalmaynaya dadkii nebiga la dirirayay quraysha isagoo u kaalmaynaya oo madiino kusoo noqday oo yimid weeyaan marka muhimaddu waxa weeye qatligaa ninkan kacab bin ashraf la dilay dad baa waxay u daliishadaan dad baa waxay u daliishadaan oo zamankeenna joogo waxa ikhtiyaalka la yidhaahdo ikhtiyaalka alikhtiyaal waxaa le mu'aamaro loo maleego oo la dilo inuu qatliga dilkii kacab bin ashraf la dilay ou ikhtiyaal ahaa ou khadri ahaa iyo ballanka bax marka sidaa darteed in la samayn karo oo ama gaal ama ciddii kaasoo horjeedo sidaa lagu samayn kara bay dad badan oo muslimiinta maanta ka mid ihi ay daliishadaan laakiin daliil ma u tahay in khadrigaa la sameeyo daliil ma u tahay arrintaas ayaan rabaa wax yar inaan insha allahu tacaala ka iraahdo hadalkaa ay daliishadeen daliilu ma aha bal nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qofkii khadri ku tilmaamo waa mubaaxu damu qofkaas waa kufri waa nebigu wax ka sheegay waa ku gaaloobi xataa culammada waxay leeyihiin istitaaba lama weydiinayo toobakeen la dhihi maayo waa la dilaya markiiba xadkiis waa in la dilo wey qofkii yidhaahdo kacabna ashraf dilkiisiibaa khadri ahaa iyo ballanka bax ama maarata waxaan la yidhahda assasinathinka la yidhaahdo oyuu ahaa oo si sir a ah iyo fatki baa lagu dilay qofka yidhaahdo waa la dilaya fi sharica alislamiya xukunkiisa waa qatliga waa in la dilo weeyaan maxaa yeelay nabi maxamed wuxuu ku tilmaamay khadri ku tilmaamay iyo ballanfuryo uu ku tilmaamo qofkaasoo kale ku sheegay weeyaan waxaan arkaynaa cali bn abi aalib radi allahu canhu yaa majliskiisa sida ay kutubta ay soo guuriyaan siyarka iyo soo guurinayo kitaabka maalan sheikh lislaam ibnu taymiya uu leeyahay asaarim almasluul calaa shaatim arasuul la yidhaahdo yacni seeftii dalka lagala baxay oo qofka nebiga caaye la dul saarayo la dilayay kitaabka magacaas la baxay ayuu maaragtay kaga warramayay wuxuu yidhi yani wuxuu leeyahay wqad qaala dalika insaanu fii majlisi caliyi bni abi aalibin radia allahu canhu nin baa cali bni abi aalib markuu amiiru lmuminiin ka ahaa nin majliskiisi fadhiyo ayaa wuxuu yidhi kacb bn ashraf dilkiisii la dilay khadri buu ahaa iyo ballan furyo oo ballantii looga baxay iyo maaragtay khiyaano lagu dilay buu ahaa ayuu yidhi mar alle markuu intaa yidhi faamara bihi caliyun faduriba cunuqahu cali bn abi aalib baa markiiba amar bixiyey markiiba ninkii madaxa laga jaray waa la dilay weyaan maxaa yeele qadri ku tilmaamay waxaa kaloo uu soo guurinaya sheekh islaam ibnu taymiya kitaabkiisa saar ibnu masluul calaa shatim rasuul oo hadalka waaqidii uu kasoo guurinaya wuxuu leeyahay marwaan ibnu xakam oo dowladdii bani umaya nimankii la jiray markii yani ninkii badbaadiyey ahaayo cabdilmelik iyo raggii badan umaradii badna aabbahood ahaa markii uu madiina waaliga ka ahaaye madaxda uu ka ahaa madiinatu rasuulilaahi buu markaa oo guddoomiye ka ahaa madax uga ahaa dowladdii marwaan ibna xakam oo madiine madax ka ah ayaa waxaa la joogay waa damba weyn maxamed ibnu maslama soo gaaray maxamed ibnu maslama waa yeel ah waa ninkii kacab dilkiisii madaxda u ahaa wey oo nin duq ah ayaa markaa la fadhiyo markaasaa nin bani nadiir ka tirsan laakiin muslim ahaa oo reer bani nadiiroo soo islaamay ah oo la yidhaahda ibnu yaamiin la yidhaahdo baa la fadhiyo marwaan ibnu xakamuu la fadhiya iyo maxamed ibnu maslama buu la joogaa markaasaa marwaan ibnu xakamaa su-aal weydiiye yidhi wuxuu weydiiyey kayfa kaana qatlu bni ashraf qatl bni ashraf dilkiisii kayfa kaana qatlu bni ashraf seebuu ahaa seebaa loo dilay markaasaa ibnu yaamiinkii ninkii reer bani nadiir ahaa ee muslimka ahaa ee meesha fadhiyey ayaa wuxuu yidhi kaana kadran ballanfuriyabo ahaa buu yidhi adri iyo khiyaano ayaa lagu dilay maxamed ibn maslama marka meeshii fadhiyo meesha buu fadhiyaa wuxuu ku yidhi markuu kaana kadran uu yidhi ayuu maxamed ibn maslama wuxuu yidhi yaa marwaanu ilaa isagaa waaligii madiine ah madaxdii meesha madax ka ahay marwaan buu la hadlay yaa marwaanu ayuqadaru rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam cindak agtaada miyaa nabigeenni qadri loogu nisbaynaya rasuulka ilaahay ballanfuriye iyo khiyaano ayaa agtaada lagu magacaabaya ood raadi ka tahay miyaa buyi ayuadaru yani ayunsabu ilayhi lqadru qadri iyo ballanfuriyo miyaa nabiga lagu tilmaamaya adoo majliskaadii la fadhiyabaa sidaa la leeyahay ood raadi ka tahay miyaa buyi wallaahi maa qatalnaahu marwaan ibn alxakam baa u hadalka ku leeyahay maxamed ibn maslama wallaahi maa qatalnaahu kacab bin ashraf ma aanan dilin ilaa biamri rasuuli illahi sal alay wasalam nabiga amarkiisii mooye wax kale kuma aanan dilin salawaatu llahi wasalaamu calayh wallaahi buu yidhi marka dhaar kalu haddana raaciyey ilaahay baan ku dhaartee laa yu'wiinii wa iyaaka sakfu baytin ila almasjid aniga iyo adiga ilaahay baan ku dhaartaye guri saanqaafkii saqafkiisa na harayn maayo nana dumi maayo na kulmin maayo weligay kula kulmi maayo ilaa masjid inaan kugula kulmo mooye saqaf guri masaajid aan cibaado u imid adna aad joogtay inaan ku kulanno mooye weligeed dambe guri kula fadhiisan maayo yidhi leanna nebiga wax qadri lagu tilmaamayo baad ka noqotay buu leeyahay markuu intaas ninkii madaxdaa u jeediyey ayuu haddana ibnu yaamiin la hadlay wa amaa anta ya bnu yaamiin ina yaamiinow ninkan ina yaamiin la yidhaahdo yani bani nadiirahow falilaahi calay allah wuxuu igu leeyahay buu yidhi in afladta inaadan iga baxsan doonin in qadartu calayka haddaan ku awoodo inaadan iga baxsan karayn wa fii yaddii sayfu anigoo gacantayda ay sayfu ku jirto haddaan awood kuu yeesho waa waayeel waa duqo wey inaadan marna iga baxsan karaynin ilaa darabtu bihi ra'sak inaan madaxaada ku dhufto oo madaxa ku jara mooye si kale inaadan iiga baxsan na waxaa yidhi yani maaragtay maxamed ibn maslama ayaa sidaa ku yidhi weeyaan alimaam albaqawi kitaabkiisa sharxu sunna ayuu kaga warramaya wuxuu yidhi qad dahaba bacdu man dalla ra'yuhu dad yani maaragtay ra'yigoodii ou dhumay oo caqli aan lahayn oo ra'yi lahayn ayaa waxay ku tageen wazalla can ilxaqi xaqana ka silbiririxday oo ka tegey baa waxay ku tageen ilaa ana qatla kacb bni ashraf kacb bni ashraf dilkiisii kaana qadran inuu ballanfuryo ahaa oo nabiga ballanfuryo amray oo kale ayay dad badan oo ra'yigoodii ou dhumay xaqana ka leexday oo maaragtay ka sambiriraxday ayaa arrintaas ku tegay buu yidhi inuu kaana qadran wa fatkan yacni si loo dilo inuu ahaa iyo ballanka baxyo markaasuu habaarayo yidhi faabcad allahu hada alqaa'ila ilaahay ha fogeeyo qofka hadalkaa yidhi waqad baxa ra'yahu min qaa'ilin ra'yigiisana ilaahay ha fool xumeeyo mid yidhaahdo isagoo ah dahaba calayhi macna alxadiid xadiidka macnihiisii baa ka tegey waltabasa calayhi ariiqu sawaab waddadii sawaabkana maaragtay waa uu waa ka qasantay buu yidhi waa ka qasantay waddadii sawaabkana waddo sawaabana ma hayo yani maaragtay nebiga qadri ku tilmaamaa wa xukmuhu an yuqtala waa la dili walaa yustataaba an yuqtala walaa yustataab waa la dilayaa tooba keena la odhan maayo marba hadduu nabigii khiyaano ku tuhumay salawaatu ullahi wasalaamu calayh tooba keen la odhan maayo wey marka sidaa darteed maxaa yeelay kacab bn ashraf waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam cahdi buu la lahaa cahdigii iyo ballantii buuna ka maaragtay ka baxay nebigana amiirun buu ahaayo muslimiintabu madax u ahaa yani imaamou ahaa imaam ayuu dadka u ahaa imaamkuna wuxuu doonabuu racyadiisa ayuu amri karaa sheekh saalix fawsaan oo culammada mucaasiriinta ee hadda nool ka mid ihi risaalo uu leeyahay oo la yidhaahdo yani annawaasil almudlahimma la yidhaahdo ayuu kaga warramaya hadalka qisadan kacab buu kaga warramay wuxuu leeyahay laysa fii qisati kacb bn ashraf kacb bn ashraf qisadiisa dhexdeeda ma aha daliilun calaa jawaasi alikhtiyaalaati dadka dadka waa dilaynaa leh oo ikhtiyaalan ku samaynaynaa odhanayo daliil uma aha waxay leeyihiin kuwa maalan dad ama gaalo ammaan la soo siiyey oo ammaan dowladda muslimka ay siisa dilayo ama dad muslima si sir ku dilaayo oo khiyaano i ku dilayo isagoo leh maaragta waa cilmaani ama wax lamida ku tilmaamayo dilayo dowladna aanan u ahayn oon amiiri midna aanan ahayn ayaa daliishanaya odhanayo saasaa xadiidkii kacab baa loo daliilo odhanaya marka taa daliil uma ahan buu leeyahy ikhtiyaalaadka daliil loogama dhigan karo maxaa yeeley faina qatla kacb bni ashraf kacab bni ashraf dilkiisa kaana biamri rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam horta nabigaa amray calayhi salaatu wasalaam cid caadiya ma amrina rasuul alla wey rasuul allah amray salawaatu llahi wasalaamu calayh wa huwa nabiguna waliyu lmri asaga dadka waliyulamri u ahaa imaamkoodiibuu ahaa madax buu rasuulku u ahaa salawaatu llahi wasalaamu calayh wa kacbun min raciyatihi yacni markii la fiiriyo madiina maadaama nebiga madax ka ahaa dadkii uu ballanta la galan uu ka mid yahay bimuujabi alcahdi ballantii uu la galay waxay waajibsanaysay raciyadii nebiga ayuu kacabna ka mid ahaa weeyaan waqad xasalat minhu khiyaanatun khiyaano oo lilcahdi ballantii la khiyaanana kacab waa ay ka dhacday weeyaan ballantii nebiga uu khiyaanay khiyaanadaasoo iqtadad keentay jawaaza qatlihi dilkiisa bannaanaanshihiisa uu bannaan yahay keentay ayuu maaragtay khiyaanadaas buu la yimid marka sidaa darteed baa loo dilay kafan lisharihi can ilmuslimiina muslimiinta oo shartiisa laga kaafinayo daraaddeed baa loo dilay walam yakun qatluhu dilkiisii oo kacab la dilay ma uunan ahayn bitasarufin min axaadi innaas dadka racyada ah shacabka qof kamida dil ou dilay oo ku tasarufay ma aynan ahayn buu leeyay aw bitasarufi jamaacatin minhum ama jamaaco iyo koox muslimiintii kami yani muslimiintii racyadii ka midii ma aynan ahayn waxa dadka ficilkaasi qatligaa sameeyey min duuni waliyi lamri waliyulamriga sokadiisa dad iska tashado arrinta sameeyey ma aynan ahayn kama huwa xaalu اkhtiyaalaati اlmacruufati اlyowma fi saaxa sida hadda zamankeenan aan joogno dadka sirta lagu dilo iyo khiyaanada iyo dadka ammaanka haysto oo la dilo sida ay sameeyaan oo kale nebiga lamid ma ahayn arrintan maxaa yeele tan hadda la samaynaya marka oo dadkan ammaanka haysto khiyaanada lagu samaynayo la dilayo oo nebi amray ama ra-iis muslimiinta madaxu ahoo amray uunan jirin maxay tahay iyadana faina hadihi fawda taas wuxuu leeyahay sheekh fawsaan isagoo hadalka wata faina hadihi fawda waa fawda weeyaan laa yuqiruha alislaam diinteena islaamkana miday qiraysa ma aha limaa yataratabu calayha waxa ka ratibmaya darteed min almadaari alcadiimati fii xaqi alislaam walmuslimiin durka weyn iyo dhibaatada weyn oo xaqa muslimiinta ah islaamka uga imaanayo islaamkii ballan furyadiisii oo dadka islaamka soo geli lahaa oo kaleo qadri lagu samaynayo ninbaa maskiina dowlad u yeeraysaa magaaladiibuu tegaya gaal weeye waa wariye weeye waa injineero waxbuu dhisaya waxaa la leeya gaalaa yimid hala dilo kow waa la dilaya qadri ammaanu haysta dowladda ammaan siisay mar hadduu qofka ammaan haysto oo shaksi muslimiinta ka mida ah, dowlad iska ka noogu yar ilmaha yarka hadduu ammaan geliyo in la ilaalinayo sheebabaa kusoo marnay aan lagu xadgudbi karaynin iska yani dowlad iyo dad odayaala iyo waxa ammaan geliyaane muslimiinta qof kamidii ama dumar ha noqdo ama ilmo yar ha noqdo ama madax ha noqdo ama oday ha noqdee cidduu ammaan siiyo waa in ammaan la siiyo la ammaan geliyo weyaan marka sidaa darteed adriga ay nebiga u nisbaynayaan calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa marka la tacriifiyo adrigu wuxuu yimaadaa bacda amaanin mawjuudin ammaan markuu la helo kadib ammaan markii qofka la siiyo ayay maarata qadriga yimaada kacab bni ashrafna ammaan ma uusan haysanin sababta waxaa weeye ballantiibuu ka baxay waa uu jabiyey oo nebiga uuga baxay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa taa weeyaan shareecadeena islaamkana fadkiga dadka sida sirta lagu dilo afka inta usoo duubatid meel intaa ugu gabato qof qofkii madaxa ku dhufato masaajidka dhexdiisa ugu gabato gurigiisu isagoo iska jiraayo gelayn oo gelaya aad disho waxaasoo dhan ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo khiyaano in lagu dilo shareecadan islaamku ma ogola maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiid abu daawuud iyo xaakim ay warinayan sheekh albanina yani kitaabka saxiix iljaamic oo ku tasiixinayo xadiidkana abu hurayra oo warinayo wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aliimaanu qaydu lfatki laa yaftik mu'minun iimaanka ayaa wuxuu yahay qaydulfadki qofka horta hadduu muslim yahay fadki ma samayn karo fadkigana waxaa la yidhaahdaa waa qadriga ballankabaxyada oo qofka sir lagu dilo wey hadduu mumin yahay lama dili karo hadduu kaafir yahayna sidoo kale lama dili karo adiga muminka ah fadkigaba waxaa kuu diidaya inaad qatli si khiyaanaad dadka ku disho iimaankaadababa kaa xirayo wey ama waxaa la xarakeeyaa aliimaanu qayada alfatka oo ficilaa laga dhigay haddaay masder baan ka dhigna oo idaafaynay qaydulfatki baa la yidhi xarig dabar buu u yahay wey qaydka marka la yidhahdo qayada wuu xiray alfatka si sir ah oo khiyaano dadka lagu dilo islaamka waa u xarimay weeyaan iimaanka yani qayd uho ah, dabar uho ah reebayo markaasuu yidhi laa yaftiku muminun qof mumina si khiyaano ah qof kale kuma dilo ama nahyi ka dhig laa yaftik muminun qof mumina yuusan maaratay fadki samaynan uusan xadgudbin uusan taa samaynan xadii kaleo imaamu axmed ibnu maaja ay warinayaan wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam man ammana rajulan calaa damihi wa maalihi qofka qof ammaan siiyo oo maalkiisa iyo dhiiggiisa u ammaan siiyo uma qatalahu markaa kadibna dilo qofkii dilaahi fa ana bariiun minhu qofkaas aniga beri baan ka ahay wain kaana almaqtuulu kaafiran qofka la dilayo gaalba haba noqdo hadduu rabo marba haddaad ammaan siiso ood ammaan geliso maalkiisa iyo naftiisa kuma xadgudbi kartid mar haddii aad ku xadgudubto nabiyullaahi maxamed beri buu kaa yahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qofkaas xataa haba noqdo kaafirba ha noqdo gaalna ha noqdo weeyaan xadiid kale oo ibnu maajah fii sunanihi uu ku warinaayo can sulaymaan ibni surad wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam idaa aamanaka arajulu calaa damihi qofka hadduu dhiiggiisa kuu aamino oo naftiisa aad ammaan geliso iskugu aamina adiga falaa taqtulhu ha dilin marka inaad dishid maaha wariya oo maaratay la siiye ammaan la siiye baa meel tegayo ama gaal ha noqdo waa la dilaaya muslimiin baa maaragtay yani eh, islaamkoodii iimaankoodii diintoodii laa ilaha illa allah ay ka reebaysay qatligii baa la dilaya waxyaalahaasoo idil walaalayaal waxa weeye wax aynan maaragtay shareecadan islaamku aysan ogolayn kacab bn ashrafna looma deliishan karo ninkii yidhaahda waa assassination iyo waxaa lagu sameeyey khadri iyo ballanka baxyo iyo khiyaano baa lagu dilay ninkii yidhaahda waa qof nabiyullaahi moxamed khadri iyo khiyaano ku tuhmay ayuu noqonayaa xukunkiisuna waa qatli waa in la dilo weeyaan qofkaasoo kale weeyaan waxaan ka soo baxnay qatligii kacb bni ashraf meesha la yidhaahdo qarda la yidhaahdo ciidankii nebiga oo u diray ayuu shiikhu meeshaa noogu sheegi waa waqco kaleeto oo quraysh markay beder uu dhacay dabadeed iyo waxay damceen muddo markay joogeen waddadii madiinana ay ka go'do shaam ay u aadi jireen ilaa laba rixlo bay lahaayeen wakhtina waxay u raran jireen yeman oo dhankaasay aadi jireen markay yeman aadaan nebigii asxaabtiisa ismayan arki jirin leanna ayagaa xaggaas junuubkii ka xigo weeyaan madiine ka xigo laakiin markay shaam u socdaan waa laasim jidkii madiine inay soo maraan mar hadday beder dhacday oo intaas dagaalkaas weyn uu dhex maray waddadii waa go'day marka ma soo mari karaan waddo kale marka raadsadeen oo dhankaa iyo najdi halkaa ciraaq iyo xijaaj dhexdooda dariiqa najdi la yidhaahda inay maraan ayay goosteen markaasay waxay yacni awr bay diyaariyeen awr bay diyaariyeen ninka la yidhahda safaan ibnu umaya bay madax uga dhigeen ganacsigoodii markaasay yacni ninkii direen oo yidhahdeen halka iyo shaam tijaaradeena noogu aad nabiga akhbaartiiba u helay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu soo diray boqol nin ayuu wuxuu madax uga soo dhigay zayd ibnu xaarita ayuu madax uga soo dhigay oo leeyahay nimankaa u taga meesha ay joogaan ugu taga weya meeshii marka meel la yidhaahdo qarda la yidhaahdo yani meel qarda la yidhaahdo oo najdi ka tirsan bilaajid najdi ka tirsan ayagoo markaa joogo ceelkoodii cabayo fadhiyo ayaa waxaa weeraray zayd ibnu xaarif iyo ciidankiisiba ka kor nimankii way baxsadeen safaan ibnu umaya iyo ciidankii la socday awrtii waa ay ka baxsadeen xoolihii bay soo qaateen ninkii waddada tusayey maadaama waddo cusub ay haydan garanayninna way soo qafaasheen markaasay nebigu u geeyeen ninkiina waa islaamay xoolo aad u badan oo haniimana wuu ka helay markii khumiskii laga qaaday dadkii dagaalkaas ka qayb galay oo boqolka nin aha ayuu nebiga xoolihii u qaybiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa darbo labaad oo quraysh ku dhacday wey mar labaad hasiimo kale iyo jab kaloo ku dhacay oo xoolahoodii lala wareegay ilaa waxa weeye waxay wateen alaab fara badan maacuun ay rabeen inay meesha ku gataan waxay wateen qalin lacagta qalinka la yidhaahdo waxaasoo boqol kun gaaray ay xoolo boqol kun gaarayay bay wateen wixii baa maaragtay lagala soo wareegay weeyaan wa fii jumaada alaakhira bisha jumaada alaakhira la yidhaahdo sanati athaalithati min alhijra sanadkii saddexaad ee hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay arsalad waxay dirtay qurayshun quraysh baa waxay dirtay ciiran lahum awr ay leeyihiin ayaga ayay ila shaami shaam ay u direen falastiin iyo halkaas ayay u direen weeyaan can ariiqi alciraaq waddada ciraaq loo maro ayayna maaragtay inay maraan ayay ugu direen weeyaan oo tii madiine ay ka leexdaan litakhtaria inay jeexdo oy sii marto najdan ila shaami najdi dhulka la yidhaahdo oo dhul murtaficahoo sarreeye eh, inay marto oo markaa ay shaam halkaas ku gaaraan ayay sidaa waddadaas cusub ayay maaragtay eh, awrtaas u direen weyan oo tijaarada iyo ganacsigaas ay u direen walaa tamura inaysan marin biqurbi lmadiina madiine afteedana inaysan marin maxaa yeele waa meel awrtaas waxaa watay oo hogaaminayay safwaan ibnu umaya ninka safwaan ibnu umaya la yidhaahdo oo odayaashii quraysh ka mid ah baa madax looga dhigay weeyaan wa calima bidalika arrinkaas oo awrtaas oo safwaan ibnu umaya uu madaxda u yahay oo ganacsiga u socoto ayaa ayuu ogaaday rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka alle calayhi salaatu wasalaam ayaa ogaaday weeye wacalima bidalika arinkaas waxaa ogaaday rasuul lahi sal lahu alay wasalam rasuulka allaa ogaaday fa arsala markaasuu wuxuu diray zayd bna xaaria zayd ibna xaaria buu diray fii miati raakibin boqol ciidana isagoo wato isagoo boqol la socdaan ayuu la diray weeyaan boqol isagoo wato ciidana ayuu meeshii la tegay fadahamaha waa u weeraray waa ka kor zaydun zayd ibna xaaria wuu weeraray wahiya awrtii oo safaan ibnu umaya watay iyo raggii la socday ayadoo tanzilu degtay fii maain ceel oo fii najdin najdi meesha la yidhaahdo ku yaallo oo yacni dhanka xijaaj iyo ciraaq dhexdeeda ahi halkaa ayagoo ku yacni fadhiyo ayuu maaragtay ou ka duldegay oo weeraray weeyaan meeshaas ceelkaasoo lagu magacaabo yusamaa lagu magacaabo biqardatin qarda lagu magacaabo qarda baa la yidhahdaa fastawlaa marka yani wuu ka qaalib noqday weyaan wuu la soo wareegay wy fastawlaa wuu la wareegay zayd ibnu xaaria cala alciiri awrtii buu la wareegay bikulli maa fiiha wax alla wixii dhexdeeda ahaa dhammaanteed kulligeed buu la soo wareegay wax ka baxsaday oo xoolahii ma jiro weyaan kulli xoolihii o dhan buu la way baxsadeenoo waa carareen biajmacihim dhammaantood yani waa baxsadeenoo lama maarata lama qabanin wey wa usira waxaa lasoo qafaashay addaliilu kii waddada tusayey oo hoggaanka u ahaaye dhulka dhulyaqaanka ahaa kaasaa lasoo qafaashay muslimiintii qafaasheen oo magaciisa la yidhaahdo furaat ibnu xayaan ninkaa furaat ibnu xayaan la yidhaahdo oo ka mid ah qabiilada la yidhaahdo bakar ibnu waa'il ayuu ka mid ahaa ninkaasi daliil ka soo dhigteen kaasee marka lasoo qafaashayo nebiga loo geeyey markii xagga uu tegeyna fa aslama uu islaamay furaat ibnu xayaan ninkaasi diinta islaamku qaato muslimba uu noqday weeyaan xoolihiiba marka la qadaroo la qiyaasay wa qudirat waxaa marka lagu qiyaasay alhaniimatu haniimadii xoolihii oo awrtaas ay wateen bimiati alfin boqol kun ayaa lagu qiyaasay waxaana la yidhahdaa kaanat alawaani walfida alaab ay wateen inay soo gataan iyo maacuun ay wateen iyo qalinkaas ayay ahayd marka yani xoolo boqol kun gaarayo ayay maaragtay lagu qiyaasay wey wixii meeshaas laga helay markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam qaybiyey markii khumuskii laga bixiyey dabadeed ayuu wuxuu u qaybiyey calaa afraadi sariya dadkii ciidanka ahaa boqolkii nin ayuu u qaybiyey ayagaa dagaalkaas meesha aadayo yani haniimadan soo hele wa kaanat marka dagaalada aswadaas la yidhaahdo aswat qarda la yidhahdo qarda waxay ahayd awjaca darbatin darbo oo lagu dhuftay yani quraysh tii ugu xanuunka badnayd bay ahayd oo talaqatha qurayshun quraysh ay la kulanto yani wax ay la kulanto dhib ay la kulanto kii ugu xanuunka badnaa ayay tan ahayd bacda aswati badrin bader gadaasheeda wixii markii bader dhacday dabadeed leanna bader tii ugu xanuunka badnayd bader bay ahayd leanna odayaashii oo dhan baa ka baaba'ay in badana laga kafaashay rafaadaa gaadhay laakiin badar kadib tan ugu xanuunka badan ee dhibaatada ku dhacdaahi waxay ahayd midaan la yidhah sariyat alqarda midda la yidhaahdo ayay ahayd quraysh marka yani laba khiyaar unba horteeda taalla marka waa baxsadeen nimankii markay ku laabteen ayagoon xoole iyo midna wadanin naftoodii la baxsadeen way tageen quraysh markaa aad bay haddana ugu carootay marka laba khiyaar unba horteeda taalla laba wadda inay mid qaadato imaa inay dadka muslimiinta iskala heshiiso nabiga asxaabtiisa ay la heshiiso oo musaalaxa ay la gasho si ay tijaaradoodii iyo bal ay u badbaadaan iyo ama inay dagaal maaragtay khatar ahoo lagu dhammaado oo shaamil ahoo quraysh iyo nebi maxamed ay ku kala baxaan ay qaadaan yacni labadaa khiyaarba hortooda yimid wey labadaa khiyaarba hortooda yimid quraysh marka maxay dooratay waxay dooratay dagaalka waxay dhaheen maxamed iskuma dhiibayna mana la heshiinayno waa inaan dagaalanno wy sidaa darteed bay marka aswat uxud buu shiikhu inoogu xijinayaa waan arkayna insha allahu tacaala waxay diyaargaraynayaan xoolihii abu sufyaan markii hore uu la yimid oo nebiga uu raadsanayay intaysan beder dhicin ka hor oo inuu qabsado uu rabay oo abu sufyaanna intuu la baxsaday oo maka la tegey xoolihii waxay amar ku bixiyeen yaanan yacni qofkii dadka iska lahaa tijaaradaasi nin xoolihii ceshtaa yuusan jirin xoolahaas aan ka dhiganno dagaal wixii aan ku geli lahayn oo nebi maxamed aan kula diriri lahayn markaase waxay fureen haddana baabu tatawuc baab la yidhaahdo ay yidhahdeen war wax sadaqaysta quraysh wixii ma ka deganaa yacni in wax la sadaqaysto si nebi maxamed loola diriro ciidan aad u tiro badan bay diyaarsadeen markaa kabacdi baa nebigii iyo iyay ku duulayaan reer madiine bay ku duuleen muslimiintii ayay quraysh ku duulaysaa markay ghaswata uxud waa qaswo aad ayadana sidii tii beder oo kaleeto ah insha allahu tacaala darsigeena dambaan ku arki doonaa hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam ala nabiyina mxamedi ali